bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى babu tashmiit الcaaqisi qofka hindhisay farax gelintiisa yarxamuka allah in la yihaahdo in la farax geliyo taas u baab yahay baabkani qala xadaثna mحamed bnu slاm whuwa اlbikandiyu qala akhbarana alfazariyu wahuwa marwan bnu mucaawiyaة alfazariy can cabdالرaحman bni ziyad bni ancum alfriqiy wa huwa ضaciif qala xadaثanii abi aabihii marka waa ziyad bnu ancum الshacbaniy alfriqiy walidu cabdiraxmaan hiqatun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad isaga markaa cabdiraxmaan ibnu ziyaad waa iska macruuf oo kutubta waa lagu arkaa oo asxaabu sunan alarbaca iyo way ka wariyaan waana daciif laakiin aabihiis riwaayo kuma leh kutubu sita bukhaari unbaa fi ladabi اlmufrad uga wariyo waa hiqa laakiin aabihiis qaala xadaanii abi anahum kaanuu waxay ahaayeen buu yihi guzaatan fi lbaxri kuwa markaa duulaya ayay ahaayeen oo duulaan u socdo fi lbaxri badda baddana marayo zamana mucaawiya waqtigii mucaawiya waxaa laga qaadanaa marka meesha hadda mucaawiya awalu man gazaa fi lbaxri u ahaa qofkii ugu horreeyo bad ciidan saaro oo dagaal uga bad ka tallaabo mucaawiya u ahaa jeishka badda ka tallaabayana nebiga waa ammaanay <clears throat> wuxuu ka dhigay xadiidkii bukhaari umu xaraam jeishkaas badda intay maraan ka dagaalamo badda koro oo dagaal u koro nebiga sala allahu alayh waali wasalama fadli iyo khayr badan badanuu ku sheegay jeyshkaasina mucaawiya aasaasay oo sameeyey oo xilligiisay dhacday meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa mucaawiya fadligiisa radia allahu canhu ayb waa kana hadda taabiciganna uu leeyahay kunaa guzaatan kaanuu anahum kanuu guzaatan fi lbaxri zamana mucaawiya faindama markabunaa ilaa markabi abi ayuba alansaariy ee doontii aan fuulnay ama markabkeenni aaladii aan fuulnay waxaa usoo dunmay markabkii abu ayuub dadkii saarnaa falamaa xadara hadaa'unaa markii la gaaray oo timid waqtigii aan aan qadada cunaynay cuntadii waqtigiisii arsalnaa ilayhi waa noo soo cid diray ayb fa ataanaa arsalnaa ilayhi isagaan u cid diran aan u cid dirnay fa ataanaa waa noo yimid abu ayuub marka <clears throat> fa qaala wuxuu yidhi dacawtumuunii waa ii yeerteen wa ana saa'imun anoo sooman ayb falam yakun lii buddun min an ujiibakum falam yakun lii mawnan ii ahaanin buddun wax deeqtoonaansho ah ama inaan ka maarmo min an ujiibakum inaan idin ajiibo oon idinsoo ajiibo oo wark dacwadiinna aan aqbalo yani anu waa soomanahay waad ii yeerteen cuntaa iigu yeerteen inaan idiin imaado waa ka maarmi waayey liannii samictu rasuula allahi sal l slam yaquul maxaa yeele nabigan waxaan ka maqlay buu yidhi ina lilmuslimi calaa akhiihi sita khisaalin waajibatin muslimku wuxuu leeyahay calaa akhiihi walaalkii korkiisa ugu sugan sita khisaalin lix arrimood waajibatin oo waajib ah khisaashaasoo waajibatin in taraka minhaa shay-an hadduu wax ka mida ka tago faqad taraka xaqan waajiban xaq lagu lahaa liakhiihi walaalkii u waajibay calayhi korkiisana ugu waajibay buu ka tegay yusallimu calayhi waa salaamayaa idaa laqiyahu hadduu la kulmo oo assalaamu calaykum buu leeyahay xaqaana marka de waa sunna mu-akad ah ila salaanta in la bilaabaa waajib maaha iyada radintu laakiin waa waajib wa yujiibuhu waa ajiibayaa idaa dacaahu haddii uu u yeero wa yushamituhu waa farax gelinayaa idaa catasa hadduu hindhiso macalushaahidka meeshaas haddii uu hindhiso yarxamuka allah buu dhahayaa meeshaas markaa de dadka eh, amarkaana ama xaqaani eh, laysa calaa iطlaaqihi oo marar waxaa jirta qofka aan la tashmiit loo samayneynin la farxad gelinaynin waxaana ka mid a ah hadduu intuu hindhiso alxamdu lilah uusan dhihin tashmiit ma leh yarxamuka allah ma la dhahaayo sida xadiidka uu gadaal ka keeni doono waxaa ka mid a ah haddii uu gaal yahay waa gaal waa hindhisay alxamdu lilah buu yidhi yarxamuka allah in la dhahayo kathiir min alculamaa waxay yidhahdeen ma la dhahayo yarxamuka allah ee tashmiitintuna waa yarxamuka allah daas laakiin yahdiikum wa wayuslixu baalakum iyo waa la dhihi karaa yahdiikumullah allah kuhanuuniye in la yidhaha markaa iyadoo de nebigana yahuudda agtiisa isku hindhisin jireen si uu yarxamuka allah u dhaho mana dhihi jirin wuxuu dhihi jiray yahdiikum ullah allah idin hanuuniyo ee waxaa ka mid a salaadii jumcada khadiibkii oo khudbada akrinaaya ayuu hindhisay markaasuu yidhi alxamdu lilah yarxamuka allah ma kula khidaabaysid leanna maxaa yeelay waa la reebay meeshaas hadal waa la reebay oo qofka idaa qulta lisaaxibika haddaad ku tiraahdid ansit faqad laqowta marka waa laquusay salaad haddii aad uu ku jiro uu hindhiso alxamdu lilahi yidhaahdo isaga kama buraysa salaada leanna alxamdu lilahi waa dikri wax khidaabana kuma jiro adiga laakiin yarxamuka allah haddaad tiraa waa kaa jabe mana dhihi kartid markaas oo tashmiid ma leh ayb waxaa kaloo ka mid ah hadduu saddexdii jeer dhaafo waa hindhisay alxamdu lilah yarxamuka allah waa hindhisay alxamdu lilah yarxamuka allah mar saddexaaduu uu hindhisay alxamdu lilah yarxamuka allah mar afaraad markuu hindhiso laguguma laha oo waxaa imaan doonto markii saddexaad ayuu nebigu yidhi yarxamuka allah anta maskuumun nin jiran oo marka e, maskuum a baa tahay ayb ayuu ku yidhi ayib adu meelahaasaa ka mida meelaha aan markaa qofka hadduu hindhiso aan loo samayneynin e, tashmiid wa yacuuduhu waa soo booqanayaa idaa marida haddii uu jiro hadduu jirado wayaxduruhu idaa maata hadduu dhintana waa imaanayaa yansaxuhu ida stansaxahu waa la talinayaa hadduu talo weydiisto rebelow ila tali arrinkaanaan u baahanahay daacadnimo ula talinaa oo xaq laysku leeyahayo qaala wa kaana macanaa rajulu nin ayaa nala jiray buu yidhi mazaaxan mazaaxun oo ninkaasoo mazaaxun kaftan badan nin yacnii kaftan badan ayaa nagu jiray yaquulu lirajulin nin ayuu ku yidhi asaaba dacaamanaa cuntadeenna asiibay oo cunay jazaaka allaahu khayran wa biran nin cuntadeennii wax ka cunay buu wuxuu ku yidhi jazaaka allaahu khayran wa biran khayr allah kugu abaalmaray iyo ixsaan faqadiba calayhi xiina akthara calayhi waa ku carooday markii uu u badiyey warka uu badiyey yani xiina akthara calayhi jazaaka allahu khayran keliyuu rabay ninkii jazaaka allahu khayran wa biran ayuu ugu daray markaa uu ku badiyey markaa ninkii kaanahu marka waa ku waa xanaaqay xiina akthara calayhi faqaala liabi ayuub abu ayuub buu ku yidhi ninkii maa taraa ninkii kaftanka badnaabaa dhahaya abu ayuub buu ku yidhi maa taraa fii rajulin maxaad u arkaysaa nin idaa qultu lahu haddaan ku idhi jazaaka allaahu khayran wa biran qadiba carooday wa shatamanii icaayi nin intaan idhi jazaaka allahu khayran wa biran ugu daray haddana icaayey oo igu xanaaqay fa qaala abuu ayuub abuu ayuub wuxuu yidhi innaa kunnaa naquulu annagu waxaan dhihi jirnay ina man lam yuslixhu اlkhayru aslaxahu sharu khayrku ninkuu hagaajin waayey shar unbaa hagaajinaysa ayb faqlib calayhi ku dabagedi marka faqaala lahu xiina ataahu markuu u yimid buu wuxuu ku yidhi kii hore ayuu ku yidhi jazaaka allahu sharan wacaran shar allah kugu abaalmariya iyo wacaran fasaad almasaawi walmahaalibu weyaan fadaxika ninkii waa qoslay waradiya waa raalli noqday macnuu de in la habaaruu raalli ka yahay maaha laakin waa iska aamusay xanaaqii iyo warkii waa iska aamusay ayb wa qaala wuxuu yidhi maa tadacu maka tegaysid adiga misaaxaka kaftankaaga kaftankaagii dhaafi maysid faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi jaza allahu aba ayuuba alansaariy khayran abuu ayuub alansaari khayra lah ku abaalmariyo oo sidii uu u sheegaybuu arkay markuu hadalkan ku yidhi ninkii waa iska aamusay markaasuu ku yidhi warniyow kaftan dhaa ma dhaafaysid adiga ayb tashmiidkaasu hadda u keenay marka intan dambena waa xadiidku waxay ku tahay marka yani maxalushaahidku waa ah tashmiidka ayb xadiidkana marka eh, sanadkiisa dacfi baa ku jiro cabdiraxmaan ibni ziyaad ibni ancum alifriqi baa ku jiro qala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qala xadaanaa cabdulxamiid ibnu jacfar wa huwa cabdulxamid bni cabdillaahi bni اlxakm ayb qala xadaثna cabdulxamid bni jacfar qala xadaثanii abi ayb marka cabdulxamid bni jacfar bni cabdillaahi bni اlxakm aabuhuna marka jacfar ibn wuxuu noqonayaa ibn cabdillaahi ibn اlxakam ayb aabihii marka waa hiqo cabdulxamiidkuna cabdulxamiid ibn jacfar ibn cabdillahi ibn اlxakam saduuqu rumiya bilqadr warubama wahim aabihiina waa hiqo can xakiim bni aflax wa huwa almadaniyu maqbulu can ibni mascuudi can الnabiy sal ll ly slama qaal arbacun lilmuslimi clى lmuslim afar muslimkaa iskale muslimka kale korkiisa yacuuduhu waa booqanayaa idaa marida hadduu jirado wayashhaduhu waa xaadirayaa janaasadiisa idaa maata hadduu dhinto wayujiibuhu waa ajiibayaa idaa dacaahu hadduu u yeero wayushamituhu idaa catas haddii uu hindhisana waa farxad gelinayaa qaala xadaanaa moxamed bnu salaam qaala akbaranaa abulaxwas wahuwa salaam bnu sulaym alxanafi can ashcad wahuwa ashcad bnu sawaar can mucaawiyata bni suwaydin wahuwa mucaawiyat bni suwayd bni muqarin hiqatu qaar baa yidhi saxaabi buu ahaa laakiin suxba ma leh can ilbaraa'i bni caazib qaala amaranaa rasuulu llahi sal l slam bisabcin nebiga toddoba uuna amray wanahaanaa can sabcin toddobana waa naga reebay amaranaa biciyaadati lmariid ka jiran inaan soo uuna amray watibaacu ljanaa-isi janaa-istoon la raaco wa tashmiiti alcaaqisi wa ibraari lmuqsimi midka dhaartay oo loo baarinimo falo in loo baarinimo fala macnaheeda waxay tahay hadduu shay ka dhaarto udaa u sameey dhaartiisa intuu dembaabi lahaa oo kafaaro lagu yeelo lahaa iskaga sameey ibraar u baarinimo fal wa nasri lmadluumi midka laga gardaran yaho loo hiiliyo wa ifshaai salaami salaantoo la faafiyo wa ijaabati daaci ka kuu yeeray oo kaaga yeeray weliimo iyo wax lamida inaad u ajiibtid qaala wanahaana can khawaatiimi dahabi dahabka faraantiyadiisuu naga reebay wa canaaniyati alfidati weelasha fidada inaan isticmaalno wa can ilmayaathiri mayaathirta ayb iyuu naga reebay almayaahir waa jamcu miitharatin waana bari dhowr wax markaa loo dhigo faraska shay markaa yacni loo dhigo ayaa la yidhaahdaa marka nooc xariir ka mida ayay halkaa marka u dhigi jireen ee guduudan mayaahir ilxumur taasuu marka nebigu ka reebaya waalqasiyati noocyadana xariir dhar xariir marka ku u badan tahay walistabraqi xariirta teeda adag wadiibaaji walxariiri waxaan o dhan marka waa dhar xariir qaala xadahanaa moxamed bnu salaam can ismaaciila bni jacfarin halkan marka nusakha qaar waxay qorayaan wa can ismaaciila bni jacfar qaaraa qorayo laakiin moxamed ibnu salaam ayaa ka horeeya ismaaciil ibnu jacfarna bukhaari shuyuukhdiisa ka mid maaha xadiidkuna maahan mucallaq waa xadiid musnad ah moxamed ibnu salaam baana marka ka horeeya ayb can ismaaciila bni jacfarin can ilcalaa bni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata waa macruuf sanadka ana rasuula اllahi sal ly slama qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun waa lix qiila maa hiya yaa rasuula allah qaala idaa laqiitahu fasallim calayhi waidaa dacaaka faajibhu waida stansaxaka fansax lahu waidaa catasa faxamid allaha fashamithu waidaa marida tacuuduhu waad booqane waidaa maata fattabichu qaala baabu man samica alcadsata yaqulu alxamdu lilah qofkii hindhisa maqlo alxamdu lilah yiraahdo qala xadaثna طlq bn غnaam whuwa abu mحamed alkuufiyu hiqat qala xadaثna shaybaan wahuwa bn cabdالرaحman الnaxwiyu baطn min naxw naxwa wa baطn min asd can abi isxaaq wahuwa abu isxaaq الsabiiciy can khayhamata wahuwa khayhamata bn cabdالرaحman bn abi sabrة hiqat wakana yursil rawaa lahu asxaabu اlkutb الsitة can caliyi radia allahu canhu qaal man qaala cinda cadsatin samicahaa qofkii yidhaahdo hindhiso agteeda ou maqlay hindhisou maqlay markaasuu yidhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina calaa kuli xaal maa kaana wixii uu ahaado ayb wixii alla doono ahaanayo ma wixii shaaa a uu doono alle kaana waa ahaanayaan qofkii sidaa yidhaha lam yajid ma helayo wajaca dirsi gowska xanuunkiisa walaa udunin abadan dhag xanuunkeedna weligii ma helayo made ma arkaayo xadiidkan marka sanadkiisa daahiruhu sixa daahirkiisu waa saxeix leanna raggan oo dhan waa hiqaad hal cillo ayaa imaan karto cilladaana waxay tahay eh, ama lababa waa imaan kartaa abu isxaaq oo isaga ikhtilaad uu ku jiro oo waxaa la yidhi abu isxaaq camr bnu cabdillaahi aلsabiiciy alhamdaniy hiqatun ikhtalata biakharah ikhtilaadkaasna shaybaanna dadkii la sheegay maahan qabla alikhtilaad inay ka maqleen laakiin ciladaasi ikhtilaadka abu isxaaq ikhtilaad saa usii weyn maaha bal imaamu dahabi isaga waaba diidayba lam yakhtalid buu yidhi ma isku dar ikhtilaad kuma dhicin bal nasiya markuu aada u gaboobay buu waxyaabo qaar hilmaamay maahane ikhtilaad kuma dhicin ikhtilaad iyo nisyaankuna waa kala duwan yihiin nisyaanku qofku wax waa hilmaami karaa soon isku dardarmin ikhtilaadkuna waa isku dardaran ayb cilada kale laga arki karaa dabcan waxay tahay cancanatu abi isxaaq isaga waa mudelis halkaana can ayaa noo qoran taasaa in la fiiriya u baahan ayb ibnu xajar isaga wuxuu yidhi isnaadka daahiruhu sixa haddii la fiiriyana weliba warkaani war oo ijtihaad boos uga bannaan yahay maaha inkastoo mawquuf uu yahay laakiin muxuu noqonayaa mawquufun lahu xukmu rafci leanna arrinkan arrin ijtihaad boos uga furan yahay maaha qofkii waxaas yidhaahdo goos ma xanuunayo wax qalb lasoo maaha wax ijtihaad lagu keeni kara maaha waa wax tawqiifi tawqiif u baaha ayb marka mawquufun lahu xukmu rafci haddii la yiraahdo waa in ciladaa marka abu isxaaq tadliiskiisa iyo ikhtilaadka laftiisa iyo wax laga yiraahdo xadiidkanna sheekh ilalbani isaga wuxuu ku daray qeybta daciifkan ayb qaala baabun kayfa tashmiitu man samica alcadfata hindhisada qofkii maqlay tashmiidkiisu sidee noqonayaa see wax u farxad gelinayaa qaala xadahanaa malik bnu ismaaciil qala xadahanaa cabdاlcaزiiz bnu abi slmة huwa almaajishuun qala akbaranaa cabdullahi bnu dinar can abi صaalix wahuwa samaan dakwan can abi hurayrata can الnabiy sal l slm qaal idaa caطsa axadukum falyaqul alxamdu lilah saas u dhahaya faida qaala alxamdu lilah haddii uu yidhaahdo falyaqul lahu akuuhu walaalkii ha ku yidhaahdo ow saaxibuhu yarxamuka allah ha walyaqul huwa isaguna ha yidhaahdo yahdiikum llahu wa yuslixu baalakum marka tashmiidku wuxuu noqonayaa marka yahdi yarxamuka allah isagoo alxamdu lilah buu dhahaya waxaa kaloo soo aroortay alxamdu lilahi calaa kuli xaalin waxaa kaloo soo aroortay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin hadduu yidhaahdo iyadana dhib ma leh alimaamu nawowina adkaarka waa ku sheegay labadu inaysan dhib lahayn wain qaala alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin faxasanun ay wouna keeni doonaa ibnu cumarna ninkii yidhi alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu ala wasalaamu calaa rasuuli llahi waatuu ku yidhi waana aqulu wasalaamu calaa rasuuli walaakin maa haakada callamanaa rasuulu llahi sal ll ly slam nebiga sidaan nooma barin wuxuu dhihi jiray alxamdu lilahi calaa kulli xaal laba riwaayana ibnu cumar ka soo aroortay oo ku saabsan qofku markuu hindhiso hal yusallii cala anabiy nebiga maku sallinayaa marna waa diiday riwaayo kalena inuu yacni wasalaamu calaa rasuuli llahi inuu ku darayna waa jirta iyadana waxaan filayaa labadaba marka ibn اlqayim jalaa-ulafhaamka waa ku keenay ayb qala xadaanaa caasim wahuwa caasim bnu caliy bni caasim alwaasitiyu saduq rubama wahim qala xadaana bnu abi di'bin can saciidin اlmaqburiy can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal ina allaha yuxibu اlcuطaas ilaahay wuxuu jecel yahay hindhisada wayakrahu اtahaa'uba sababtu maxay tahay ay waidaa catasa axadukum midkiin hadduu hindhiso waxamid allaaha ilaahayna ammaano xamid allaha waxay ku cadfan tahay shardiga soomaa marka idaadu waa shardiya waidaa cadasa axadukum midkiin hadduu hindhiso waxamid allaha ilaahayna ammaano kaana xaqan calaa kulli muslimin muslim kastaa korkiisa waxaa ahaanayso samicahu maqlay an yaquula inuu yidhaahdo yarxamuka allah marka isagoo haddaanu alxamdu lilaahi dhihin waajibkaa ma imaanayo leanna shardiga mashruudku wuxuu imaanayaa idaa wujida shardu faama atathaa'ubu fainamaa huwa min ashayطaani waaye faidaa tathaa'aba axadukum falyarudahu ma اstataac faina axadakum idaa intuu awoodo ha iska celiyo faina axadakum idaa tataa'aba hadduu halaaqoodo ama uu hamaansado daxika minhu shayطaan ayaa ku qasba ayb marka kaana xaqan calaa kuli muslimin yarxamuka allahu inay waajib cayniya taha laga fahmayo daahiriyadana sidaas ku tageen jumhuuru ahlilcilmina waxay ku tageen fardu kifaaya inay tahay ayb qala xadahanaa xaamid bnu cumar wahuwa albakraawiyu qaadi kirman hiqat rawaa lahu lbukhaariyu wamuslim nisbatan ilaa bakraa bakraa markay tahay bakraawiyun bakrawiyunna waa la dhihi karaa bakrawiyun iyo bakra bakraawiyun labadaba ayb whuwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu wmuslim qala xadaanaa abu cawaana wahuwa lwadax bnu cabdillahi alyashkuriyu can abi jamrata nasr bnu cimraan addubaci qaala samictu bna cabaasin yaquulu idaa shumita ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray haddii yarxamuka allah la yidhaahdo to yandhisa alxamdu lilah isagu yihaa kadib yarxamuka allah la dhaho wuxuu dhihi jiray caafaana allahu wa iyaakum min annaar yarxamukum ullah annaga iyo idinkaba naar allah naga caafiyo yarxamukum ullah allah idiin naxariiso sidaan marka kuufiyiintaa ku tageen qofku marka waa in dhisa alxamdu lilah yarxamuka allah layidhi isaga muxuu dhahay caafaaka allah kuufiyiintaa ku tageen jumhuuru ahli lcilmina waxay yidhaahdeen yarxamuka allah marka la yihaahdo udhaaya yahdiikum اllah waysluxu baclakum qaala xadaanaa isxaaq ayb xadiidkan sanadkiisu waa isnaadkiisu waa صaxiix qaala xadaanaa isxaaq qaala akhbaranaa yaclaa qaala akhbaranaa abu munayn abu munayn waa btasgiir wa huwa yaziid bnu kaysaan huwa saduuq yuqdi can abi xaazim can abi hurayra abu xaasimkan magaciis marka salmaan alashjaci laba abu xaasimaa jiraan midna waa abu xaasim can abi hurayra waa salmaan alashjaci abu xaasim can sahl bni sacdin waa salamat bnu dinaar ayb kanna marka waa salmaan alashjaci mawlaa cazata can abi hurayrata qaal kunaa juluusan cinda rasuuli llahi sal l slam nabiga agtiisa ku ayaan fadhinay facatasa rajulu nin ayaa hindhisay faxamid allaha alxamdu lilah buu yidhi faqaala lahu rasuulu llahi yarxamuka allah uma catasa aaqaru mid kalaa hindhisay falam yaqul lahu shay-an waxba uma dhihin faqaala yaa rasuul allah radadta cala alaaakhari ka kale waa waa waa radisay oo waad u jawaabtay walam taqul lii shay-an anigana waxba ima dhihin qaala inahu xamid allaha allow ammaanay isaga wasakatta adigana waa aamustay yacni sababtaas baan kaaga daystay waay marka qofka hadduu alxamdu lilaahi dhihin ma ah. marka in la yidhaahdo ka waran war alxamdu lilaahi dheh si lagu farax geliyo alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waa la dhihi karaa waana min baabi atacaawuni cala albiri waataqwa ninkaani inuu khayr iyo wanaag helo ayaad kula tacaawunay qisada ugu yaabka badan waxay tahay eh, baabkan ku saabsan abu daawuud ayaa tarjamadiisa waxaa lagu sheegay biyo meel yacni webi oo kale ama kanaal ayaa dhanka kale qof joogay baa hindhisay wuxuu dareemay marka faruurihii inuu nuuxnuuxiyey ilaa ma maqlaaye markaasuu intuu dirham bixiyey ou doon meeshii ka qaatay dhinac kale u gudbay ayuu yarxamuka allah soo yidhi waa iska soo laabtay kabacdina yacni marka waxay ku tusee dadaalkooda iyo sida ay sunnada nebiga aada inay ugu dadaalaan ay uga go-an tahay ayb iyo xadiidka nebiga siduu ula weyn yahay alimaam axmedna sidoo kale waxaa dhacday axaadiidta nebiga ayuu wuxuu yidhi waxaa haboon qofku markuu maqlay inuu ku dhaqmo markaasu wuxuu sheegay imaam axmed baa wuxuu sameeyey nin xajaam abuu ah u yeertay xadiidkii wuxuu akhriyey abu tayba ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama eh, ana abaa taybata xajama nabiya sal l l slam nebiga ayuu toobay markaasuu nebigu dirham siiyey intuu toobay buu dirham siiyey markaasuu imaam axmed xadiidkii markuu aqriyay buu nin tooba u yeeray waa istoobay hal dirhamuu siiyey intaa marka wuxuu u yeelayaa marka xadiidkaas dadka ku dhaqmay un inuu soo galan ugu yaraan macnaha xadiidku haddaad hal mar ku dhaqanto xataa dadkiisa waa soo gelayna laakiin waxaa ugu daran marnaba inaadan ku dhaqmin sanawaadna aada maqlaysid qofkana waxa qalbigiisa sida uu nebiga ugu weyn yahay ama sunnada ugu weyn tahay wax u laabanayo qof dhahaya haddaad aragta waxaan sunno leh waaye dhib male sunno leh waaye aaday khatar u tahay dad badan aana waxaas ku dhaqma mar waxaan maad samaysid sunno maaniga yaa amraysaa ayuu ku leeyahay cabdullaahi ibnu rawaaxa isagana wuxuu maqlay nebiga oo bannaanka nebiga oo masjid mimbarkii saaran isagana oo bannaanka soo socdo ayuu wuxuu maqlay nebigaoo dhahayo ayuha nnaas ijlisuu ayuha nnaas ijlisuu wardadow fariista fariista fariistadii nebigu amray baa meesha bannaankuu ka maqlay bartii uu joogay hal tallaabo kuma darin waa iska fariista markii dambe oo nebigu dhammeeyey hadalkiisii uu meeshii soo maray ninkaanu meesha fadhiyo maxaa dhacay markaasuu yidhi waxaan maqlay adoo dhahaya ijlisuu waa fariisteen markaasuu nebigu ku yidhi zaadaka allaahu xirsan fii dawaaciyatika lilaahi wa rasuulihi warasuulihi dadaal allah kuu ziyaadiye adeecidda aada adeecaysid alle iyo rasuulkiisa marka xadiidtu hadday aadaab tahay hadday tahay cibaadaad hadday tahay yacnii baabkay doontaa ku saabsanaad qofku inuu ku dhaqmo inuu ku dadaalo barakayna yeelanayo qofka wixii uu ku dhaqmay iftiin iyo nuur iyo fahma ilaahay siina wataqu llaha wayucallimukum ullah ayb leanna qofka xadiidka ku dhaqmaayo waxaa la soconayso macyada allou helaa macyada alla hadduu helana dee wixii culays iyo ku adkaado iyo ilaahay waa u fududayna hadday noqon lahayd fahm iyo hadday noqon lahayd dhibaato kaleba ayb qaala baabun إida lam yaxmad illaha laa yushamatu hadduusan ilaahay mahadinin alxamdu lilahi dhahin la farxad gelin maayo qaala xadaanaa aadam qala xadaanaa shucbatu qala xadaanaa sulayman الtaymiy huwa bnu طirkhan qala samictu anasa yaqulu caطsa rajulaani cinda الnabiy sal ll ly slam fashamata axadahumaa mid waa tashmiitiye walam yushamit اlآakhara faqaala wuxuu yidhi shamatta waad farxad gelisay haadaa kan walam tushammitnii ima farxad gelinin anigana ayb shamatta ta'na waa taa-ulkelima oo laam laamu lkelima waa mid midna waa tii taa shamatta ayb yah ha saas oo kale ayb marka eh, walam tushamitnii ayb qaala wuxuu yidhi ina hada kan xamid allaha alla u ammaanay walam taxmadhu adiga alla ma ammaanin qala xadaanaa mxamed bnu salaam qala xadaanaa ribciy bnu ibraahim wa huwa akuu aku bni culaya ibn culaya walaalkiisu marka ribciyu bnu ibraahima bni miqsam marka abulxasan albasriyu hiqatun saalix reer marka waxay ahaayeen dad badanoo culamaa ay ka soo baxeen ismaaciilku af saddex buu dhalay <clears throat> xamaad bnu ismaaciil iyo nin kale mid rijaalu muslim waaye mid ibnu maaja mase nasaa-i baa ka wariyo wiil saddexaadna waa dhalay ibraahim ibnu ismaaciil la yidhaha ibnu culaya oo isagu muctazili ahaa kaasaa ugu xumaa marka dariiq xun qaaday ayb imaam imaamu shaafici ninkuu yidhi waaye ninkaani jalasa baaba dawaal yudilu nnaas masr bu wuxuu fariistay buu yidhi ama ciraaq jalasa baaba dawaal meeshaasuu fariistay albaabkeeda yudilu nnaas halkaasuu dadka ku baadiyey jiray ibraahiimkaas wuxuu yidhi imaamu shaafici wax aan isku waafaqsannahay ma jiraani xataa laa ilaaha ila allah xataa laa ilaha illa allahooda iskuma waafaqsanin leanna aniga laa ilaha illa allah markaan leeyahay macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah allah maahane waxaan ka wadaa buu yidhi allihii muuse la hadlay isagana allaha oo waxidaayo waa alla aan muuse la hadlin waay marka isku ilaah ma caabudaynu yidhi bal fiiri dadka bidcada wato xun yani mowqifkay ka joogeen oo alimaamu shaafici uu ka joogeen aaraa fiqhi ah oo wuxuu leeyahay ibnu culayahaas weliba ijmaacaadka culummada uu ku khilaafo aaraa fiqhi wuxuu leeyahay masaa'il saxaabadii ku ijmaacday oo waxaad arkaysaa laleeyahay ibnu culaya iyo asam ayaa sidaas yidhi oo khilaaf ka keenay ibnu culayaha kan waay marka mubtadica ah khilaafkiisuna ictibaar ma leh ninkanna walaalkiis waa ismaaciil ribciy bnu ibraahim ayaa leedaha qala xadaثna cabdالرaحman bn isxaaq wahuwa اlmadaniyu saduq rumiya bاlqadr can saciid bn abi saciidi can abi hurayrata qaala jalasa rajulaani cinda الnabiy sal ll ly slam axaduhumaa ashrafu min alaakhari laba nin baa nebiga agtiisa fariisteen midkood ou kan kale ka sharaf badan yahay facadasa shariifu minhumaa kii shariifka ahaa baa hindhisay falam yaxmad illaaha alxamdu lilaahi ma dhihin walam yushamithu nebiguna ma farxad gelinin wacadasa laaqaru kii kalaa hindhisay laga sharafta badnaa faxamid allaha fashamatahu nabiyu sal l nebiga waa tashmiitiyey faqaala shariifu kii shariifkaa wuxuu yihi catastu cindaka falam tushamitnii wacadasa hada alaaqaru ka kalaa hindhisay fashamatahu faqaala wuxuu yidhi ina hada dakara allaha fadakartuhu ninkan de ilaahay buu xusay anna waa xusay marka wa anta nasiita allaha fanasiituka adigana ilaahay baad ka tagtay anna waa kaa tegey ayb marka nin alla ka tegay maxaa laga qiimeynaa marka ducadii ducadii nebiga ayuu waayey bal fiirina baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa yabda-u alcaadisu an caadiskaasee u bilaabayaa qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu abi uways can malikin can naaficin can cabdillaahi bni cumar anahu kana idaa catasa faqiila lahu yarxamuka allah lagu yidhaahdo faqaala yarxamuna allahu waiyaakum wayaqfiru lana walakum ayb sidaan dhihi jiray kuufiyiinta saan ay ay ku tageen jumhuurkuna yahdiikum اllah yslx baalakum qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna sufyaan wahuwa thawriyu can caطaa caطaa bnu saa'ib sufyaanna wuxuu ka mid yahay miman rawaa can caطaa qabla اlاkhtilaaط can abi cabdالraحman wahuwa abu cabdالraحman alxubuliy can cabdillaahi qaala idaa cadasa axadukum falyaqul alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin hayda walyaqul man yaruduna yarxamuka allah walyaqul huwa yakfir allahu lii walakum xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix mowquuf ahaan ayb alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin haddii lagu daraynaynaan markaa dhib lahayn dad waa bidco waaye dhahayaa laga yaabaa alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin markuu yidhaha rabbi اlcaalamiin aad ku dartay bidco waaye inuu yidhahbidcada iyo ibnu mascuud marka sidan waa ka ansaxday ibnu mascuudna cid ka bidco necbayd ma jirin macruuf waana mashhuur tan oo kalena xukmu rafci bay qaadan kartaa marka alxamdu lilahna waa la dhihi alxamdu lilahi rabi اlcaalamiinna waa la dhihi karaa alxamdu lilaahina waa sida badanoo soo aroortay ayb qala xadaثna caasim bnu caliyin qala xadaثna cikrimatu wahuwa cikrimatu bnu camaar qala xadaثna iyaasu bnu slma wa iyaasu bnu slmta bn اlأkwac can abihi slmt bn اlأkwac abu muslim qaala catasa rajulu cinda اnabiy sal ly slam ayuu ku hindhisay faqaala yarxamuka allah uma catasa ukraa mar labaad buu hindhisay faqaala sal ly slam hada maskuumun ninkani waa nin jiran oo sanboor ama hergab uu hayo marka riwaayadani waxay leedahay markii labaadaad moodaa uma cadasa ukraa markaasuu hada maskuun laakiin riwaayaadka muslim abu dawuud iyo in badan oo ka mida waxay tilmaamayaan marka saddexaad qaar baa marka afaraad sheegaya laakiin sida ay riwaayaadku u badan yihiin mar saddexaad hadduu hindhiso oo alxamdu lilah yidhaahdo tashmiidka waa leeyahay markaasaana la dhahayaa yarxamuka allah inaka maskuumun wixii ka dambeeya male marka marka marka saddexaad markaad leedahay inaka maskuum waxaa ka wadaa haddaad mar afaraad hindhisto yarxamuka allah haiga sugin waayo marka saas iga dhigan tahay ibnu xajar sidaasoo kale u leeyahay kaanahu marka sababka oo uga isaga oo uga dhaafayo u sheegaya qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi yarxamuka in kunta xamidta allaha haddaad ilaahay alxamdu lilah haddaad tidhi yarxamuka allah oo tashmiidkaygu shardi buu ku xiran yahay qaala xadaanaa caarim qaala xadaanaa cumaarat bnu zaadan wa huwa saydalaaniyu abu salamata albasriyu saduuqun kahiiru lkhaa qaala xadaanii makxuulun اlsdiyu qaala kuntu ilaa janbi bni cumar facadasa rajulu nin baa hindhisa min naaxiyati اlmasjid masaajidka dhinaciisa faqaala bnu cumar yarxamuka allah in kunta xamidta allaha allah kuu naxariista haddaad ilaahay mahadisay cumaarat bnu zaadaankan baa ku jiro waana saduuqun kahiiru lkhata' xadiidkiisu dabcan marka laa yaxmil atafarud isaga keliya hadduu la gooni noqdo lama aqbalayo mutaabaca iyo ugu yaraan u baahaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yaqul yownan dhihin aab yacnii marka uu hindhiso meesha alxamdu lilah ka dheelaa aab iyounan dhehin ab ama wax lamid ah. qaala xadaanaa moxamed bnu salaam qaala akhbaranaa makhladu qaala akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii bnu abi najiixin can mujaahidin anahu samicahu yaquul catasa bnun licabdillaahi bni cumar ayaa hindhisay ima abu bakrin wa ima cumar ayuu ahaa laba wiil mid wiil ah ibnu cumar dhalay baa hindhisay imaa waa abubakar magaciisa ama cumar faqaala markaasuu yidhi aab faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi wamaa aab ina aaba ismu shayطaanin shaydaan magaciisu waa min ashayaaiin jacalahaa bayna alcadsati walxamdi wuxuu yeelay waxaa la yeelay hindhisada iyo alxamdu lilaahida dhexdooda yani ayaa lagu salladay inuu marka meeshaas waswaaskiisa isaguna uu ka tuurto ka rido ayb xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro waxaan ujeedaa waa saxiixu lisnaad ibnu xajarna waa saxiixiyey fatxulbaariga ayb ayb waxaana ku sugan qofku inuu alxamdu lilaahida ku dadaalo marku hindhiso isla markiiba ayb markaad hindhisto wax kale inaadan gelinin ab iyo wax lamida inaadan gelinin markaad hindhistaba alxamdu lilahi inaad hore ka tira ayb oo arrintaa marka ihtimaam inuu siiyaa laga qaadana xadiidka isku boorin la isku booriyey baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa cadasa miraaran hadduu dhowr jeer hindhiso qala xadaثna abulwaliid qala wahuwa hishaam bn cabdilmalik aلطayaalisiyu qala xadaثna cikrimaة bnu camaar qala xadaثanii iyaas bnu slma qala xadaثanii abi qala kuntu cinda الnabiy sal اه l slm facadasa rajulu faqala yarxamuka اllah uma cadasa ra uma cadasa ukraa mar labaad uu hindhisay ukraa ay maratan ukraa maratan ukhraa ukhraadaas haddii la jamcin tega see la dhahaa see loo jamcinaa ukhar ayb ukhar ayb marka aakhar waa mudakar ukhraana waa mu'anah ukharna waa jamcu taksiir aakhir marka la yidhaha qa'da loos dhigana maxay noqonaya aakhir waa kan u dambeeyo kan u dambeeyo mid ka dambeeyo uusan jirin ay noqona aakhir aakhar marka la yidhaahdana mi kale waay kale aakhara mid kale mid waa kasii daba imaan karaa marka aakhar iyo aakhir sidaasay kale ayb marka maratan ukhraa ukhraadan marka waa sifo limawsuufin maxduuf oo mara ah uma cadasa ay ukhraa ay maratan ukhraa faqaala nabiyu sal ly slam hada maskuun xadiidkan marka waa soo marnay sanadkii hore laakiin abulwaliid ma ahayn awal ee caasim ibnu caliyin uu ka soo saaray waa shuyuuqduu kala bedelay qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan wbnu cuyayna can ibni cajlaan can ilmaqburiy can abi hurayrata qaal shamithu waaxidat wahintayn wahalaaثan famaa kaana bacda hada intaan wixii ka dambeeya fahuwa zukaamun waa madax xanuun ama hergab baabun idaa catasa alyahuudiyu yahuudigu hadduu hindhiso qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can xakiim bni daylam huwa almadaniyu can abi burdata can abi muusa qaala kana alyahuudu yatacaatasuuna yahuuddu waa waa ishindhisin jireen cinda nabiyi sal ll ly slam rajaa an yaquula lahum yarxamukum اllah iyagoo markaa rajaynaya inuu yihaaha yarxamukum اllah fakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray yahdiikum اllahu wayuslixu baalakum qaala xadaanaa abu xafs bnu caliyin ya waa kan camru bnu caliyin اlfallaas qala xadaanaa yaxyaa wahuwa bnu saciidin اlqaطaan qala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu qala xadaanii xakiimu الdaylamiy qala xadaanii abu burdata can abihi milahu ayb baabu tashmiiti الrajuli اlmar'ata farax gelinta ninku ou naag farax gelinaya naag baa hindhistay alxamdu lilah bay tiri yarxamuka allah waa la dhihi karaa in la dhihi karo qala xadaثna farwة wahuwa farwaة bnu abi اlmqrى وaأxmed bnu ishkaab huwa alxadramiyu ثiqaة xaafiظ qala xadaثna اlqasim bnu maliki اlmuzaniyu صaduq fiihi liin can caasim bni kulayb can abi burdata qaala dakltu calى abi muusa baan u galay wa huwa fii beyti binti umi اlfadl bni اlcabaas nusaqa qaar waxay dhigayaan wahuwa fii beyti ibnatihi umi lfadl bni cabaas hadday ibnatihi tahay say umi lfadl bni cabaas u noqonay marka wa huwa fii beyti binti umi اlfadl bni cabaas wuxuu joogay marka eh, umulfadl bni cabaas gabadheeda guri ay lahayd buu joogay gurigeeda facatastu waan anaa hindhisay buuri burdaa dhahay falam yushamitnii yarxamuka allah ima dhihin wacadasad iyadii baa hindhistay gabadhii fashamatahaa yarxamuka allah buu ku yidhi fa ahbartu ummii wiil yarow aayo hooyadayaan u sheegay oo wuxuu ku yidhi aabbahay agtiisaan ku hindhisay yarxamuka allah ima dhihin naagtaasaa ku ag hindhistay yarxamuka allah buu yidhi kaanahu marka inuu ka dacwoonayo falamaa an ataahaa markuu u yimid waqacat bihi way ku dhacday marka oo markuu yimid bay markaa yacni waa u carootay markaasay yacnii way eedaysay wa qaalat waxay tidhi bnii wiilkaygaa hindhisay falam tushamidhu wacadasad iyaduna waa hindhistay fashamadtahaa faqaala lahaa wuxuu ku yidhi inii samictu nabiya sal ll slam yaquul ida <clears throat> idaa cadasa axadukum <coughs> midkiin hadduu hindhiso faxamid allaha fashamituuhu wain lam yaxmad illaaha falaa tushamituuhu waina bnaki inankaagana cadasa falam yaxmad illaaha falam ushamidhu aniga marka intuu indhisay alxamdu lilaahi ma dhihin ma farxad gelinin wa cadasat iyadu way hindhistay faxamida allaha fashammadtuhaa faqaalat axsanta waa fiican tahay bay tiri ya samakuu dhigno wacadasat faxamidat illaaha fashamadtuhaa marka iyada intay alxamdu lilah tiri markay tiri yarxamka allah baan dhahay faqaalat axsanta ayb halkan baaba yarkan darina baabu التathaaؤbi hamaansiga qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf qala akhbarana malik can الclاء bn cabdالرaحman can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal ida tahaaba axadukum midkiin hadduu hamaansanayo falyakdib ma staaaca intuu awoodo ha caburiyo oo ha isku celiyo hamaansiga hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cala nabiyina mxamed